bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعaalى baabu kunyaة النisاء haweenka kunyadooda cadayntiisii buu u baab yahay yacnii haweenka in loo kunyeeyo oo umu fulaan ama umu fulaanah la yiraahdo wixii ku yimid cadayntiisii buu u baab yahay qaala xadaثna mحamed bnu slaam wahuwa albikandiyu qala xadaثna abu mucaawiya wahuwa mxamed bnu khazim aلضariir qala xadaثna hishaam bnu curwata can yaxya bni cabaad can yaxya bni cabaad bni xamza nusakha oo dhan saasaa ku taala yaxya bni cabaad ibnu xajar waxa uu yihi sawaabuhu cabaadu bnu xamza sawaabkiisu waa cabaad bnu xamza wamaa liyaxyaa madkhalun fii dalika yaxyana meesha wax boosa kuma laha ayb wa huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاnasaa'iyu ayb markaa nusaqa yaxya bnu cabaad bay qorayaan laakiin waa cabaad bnu xamza ayb can caaishata radia allahu canha qaalat ataytu الnabiya slى اllahu عalayhi wasalam nabigan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah kannayta nisaa'aka haweenkaaga waaa waad u kunyeysay fakninii aniga ii kunyay oo kunye markaa yacnii ii bixi ayb faqaala wuxuu yidhi takanay bibni ukhtiki walaashaa wiilkeeda kunyo ka dhigo magaciisa cabdillaahi cabdullahi ibni zubayr oo markaa ummu cabdillaahi hal lagu dhaho oo saa isu isugu kuniyey abuu mucaawiya iyo wuhayb riwaayada soo socoto oo wuhayb ibnu khaalid iyo abuu mucaawiya iyo abuu usaama xamaad ibnu usaama iyo xamaad ibnu salama iyo keyrkoodba sidaanay dhaheen can hishaam bni curwata can cabaad bni xamza ayib saas waay xamaadu bnu zayd iyo macmar iyo quraan ibni tamaam saddexdoodana waxay yidhaahdeen can hishaamin can abiihi khilaafka xaggee ka jiraa marka shaykhu hishaam ninna marka can abiihi curwow ka dhigay oo xamaad bnu zayd iyo macmar iyo quraan ibnu tamaam iyo iyaga waxay yidhaahdeen hishaam can abiihi wuhayb iyo abu mucaawiya iyo xamaad bnu salama iyo xamaad e, bnu usaama dhammaan iyaguna waxay yidhaahdeen hishaam can cabaad bni xamza meeshaas markaa khilaafkaas ayaa jiro alimaam abu dawuud fii sunanihi waxa uu yidhi waasawaabu kamaa qaala abu usaama sawaabku waa sida uu yidhi abu usaama abuu usaamana iyou raacsan yahay abuu mucaawiya iyou raacsan yahay iyo wuheyb ayb oo sheekha marka hishaam waa cabaad ibnu xamza waaye curwa ma aha ayib xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa haween in loo kunyeeyo waxaa kaloo laga qaadanayaa xataa haddaysan ilmo dhalin in loo kunyeyn karo yaa laga qaadanaya xataa haddii aynan ilmo dhalin in markaa yani loo kunyeyn karo leanna caaisha ilmo ma dhalin waxaa kaloo laga qaadanayaa qowlka dhahayo caa-isho cunug yar baa ka dhintay oo yacnii dhashay baa jiray oo ka dhintay kaasaana cabdullaahi la dhihi jiray kunyada ummu cabdillaahina meeshaasuu ka yimid in laga xoog badan yahay oo maxaa yeelay kunyatu kunyadeeda oo ummu cabdillaahi waxay ka timid cabdullahi bni zubayr oo habaryar habaryar ay u tahay qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa wuhayb qala xadaanaa hishaam can cabaad bni xamzata bni cabdillaahi bni الzubayr sidii saxda waatan marka iyo magacii xataa waa la saxay markaan ana caaishata radia allahu canha qaalat yaa nabiy allahi alaa tukaniinii miyaadan ii kuniyeynaynin faqaala waxa uu yidhi igtanii bibniki inankaagii wiilkaaga iskugu kuniyee yacni cabdallaahi bna zubayr buu u jeedaa fakanat tukannaa waxaa loogu kunyeynayay uma cabdillaahi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kannaa rajulan qofkii nin ugu kunyeeyo bishayin shay huwa fiihi korkiisa ah ow biaxadihim ama midkood ayb yacnii qofkii qof ugu kunyeeyo shay isaga ku sugan ayb tarjamadana dabcan dee bishayin huwa fiihida aada daahir u ah iyadaana aad u yacni xadiidka waafaqayso ayb qaala xadahanaa khalid bnu mklad wahuwa abulhaytham khalid bnu mklad alqaطawaaniyu hiqat lahu afraad qala xadahanaa sulayman bnu bilaal qala xadaanii abu xaazim can sahl bni sacdi qaala wuxuu yidhi in kaanat axaba asmaa'i caliyin radia allahu canhu ilayhi la abuu turaab inhu sha'niye kaanad waxay ahayd axabba asmaa'i caliyin cali magacyadiisa ka loogu jacaylka badnaa radia allahu canhu ilayhi xaggiisa loo jacaylka badnaa la abuu turaab ayuu ahaa yacnii in hushaan iyo kunyadaas abu turaab waxay ahayd axaba e, asmaa'i caliyin radia allahu canhu ilayhi magacyada cali oo ugu jacaylka badnaa ayb wain kaana layafraxu wain hushaan iyo kaana wuxuu ahaa layafraxu inuu ku farxayay an yudcaa bihaa in loogu yeero wamaa samaahu abu turaab ila nabiyu sala allahu calayhi wasalam wamaa samaahu kuma magacaabin isaga abuu turaab lafdiga hadda loo qasdaa nacam ayb hadda samaada mafcuulkeeda labaad abaa turaab iyo in la dhahay iska aan lahayd laakiin hadda wuxuu u qasdayaa lafdiga abuu turaab ayb ila anabiyu sal ll ly slam nebiga unbaa u bixiyey qaadaba yowman faatimata maalin buu faatimo la caraytamay oo waa isku xanaaqeen fakharaja waa baxay fadajaca ila ila aljidaari gidaarkiibuu markaa ku jiifsaday fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa wa jaa-ahu nabiyu sal ll ly slam nabigaa yimid yatbacuhu isagoo soo raacayo faqaala huwa daa mutajicun fi ljidaar waa kaas baa la yihi cali gidaarka jiifo masaajidka fajaءa الnabiyu sal ll ly slama nabigii waa yimid waqad imtala'a dahruhu turaaban iyadoo dhabarkiisu uu buuxsamay turaaban min jihati turaabin ciid dhabarkii marka ciid baa ka buuxsantay ayb fajacala الnabiyu sal ll ly slama yamsaxu الturaaba can dahrihi nabiga wuxuu guda galay marka ciidda inuu ka masaxayo dhabarkiisa wayaquulu ijlis abaa turaab ijlis fariiso abaa turaab yaa abaa turaab soo fariiso ayb raja marka xadiidka bukhaari binafsi sanad uu kusoo saaray fi saxiixihi kitaabu ladab waxaana laga qaadanayaa macnihii loo tarjamayo qofka shay isaga ku sugan in kunyo looga bixiyo ciidda isaga korkiisay ahayd abu turaab uu nebiga uga bixiyey marka waxaa kaloo xadiidka uu daliilu yahay qofka faadilka ee weyn isaga iyo ehelkiisu inay wax dhex mari karaan cali nin aada u fadli badanba oo haddana isagii xaaskiisa waxbaa un dhex maray oogaa marka way isku un xanaaqeen laba qof hadday isku noloshii marka ay iskula joogaan xanaaq iyo waa un imaanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka xididka ah ama wax kala qabo in aynan markaas yacnii eh, si xushmad iyo aadaad iyo ku jirta inay iskula dhaqmaan leanna hadda nebigii isla markii waa kasoo daba waa kasoo dababaxay cali markaas wuxuu bilaabay marka inuu ciiddiina ka masaxo qum ya abaa turaab ijlis ya abaa turaab inuu yidhaahdo oo maunan dhihin markaas eh, maxay dhibaatadan u dhacday iyo saasay ahayd iyo midna ma dhihin ayib iyo cali isaga laftiisa de fadligii isa waxaa laga garanayaa marka mar allaale markii xoogaa xanaaq ou dhex maray isaga iyo faatima waa iska soo tegeen leanna hadday dadkii isla sii taagan yihiin saacadda xanaaqu ou jiro dhib badanaa iska imaan karo calina wuxuu ogaa faatima wixii dhibo nebigana inuu dhibaayo marka waa iska soo tegay marka waxaas dhan waa laga qaadanaya ee waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka in laba kuniyo uu yeelo karo leanna cali waxaa la dhihi jiray abulxasan iyo abu turaab waxaa kaloo laga qaadanayaa kunyada inay laqab noqon karto abu turaab hadda waa kunyo laqabna naanays ah dayib waxaa kaloo laga qaadanayaa cali kunyada aad buu u jeclaa reer beni umaye iyo dadkii xoogaa cali aan jeclayn ayaa waxay dhihi jireen markay rabaan inay nuqsaamiyaan ama ay wax ka sheegaan bay abu turaab dhihi jireen isaga iyo cabdullahi bnu zubayrna waxay dhihi jireen abu khubayb marka cabdullaahi asaga markay saa yidhaahdaan wuxuu dhihi jiray tilka shakaatun daahirun canka caaruhaa yacnii qof wax aan ceeb ahayn dad ceeb uga dhigaayo shay aan ceeb ahayn qofku markuu ceeb uga dhigo qof kale isaga unbaa isaga unbaa dhiban ninkan wax dhiba ay dhibaysaa male abu turaab nebiga u bixiyey isaga waa jeclaa kuwa nacaayay uga dhigayaan laakiin isaga ammaanay u tahay iyo iyo iyo iyo jacayl baabunay hada kani baabun baab weeyaan kayfa almashyu socodku sidee buu noqonayaa maca alkubaraa dadka waaweyn sida loola socdo wa ahli lfadli dadka ahlu fadliga iyo waa iyo dadka waaweyn sida loola socdo qala xadaثna abu macmari qala xadaثna cabdاlwaariث huwa bnu saciid الtanuuriy qala xadaثna cabdاlcaزiiz huwa cabdاlcaزiiz bni shayb can anasi qaal baynama الnabiyu sal ll ly slama fii naklin lana xilli nebiga uu ku jiro beer oo geetimireedyalo annaga noo sugnaatay nala naklun liabi طalxata waaye ayuu ujeedaa ayb naklin liabi طalxata fii naqlin lanaa naqlin liabi dalxata timir oo geed timireedyo oo abu dalxa u lahaa tabaraza lixaajatihi nebigu marka wuxuu u baxay marka uu banaanka u aaday xaajadiisa wa bilaalun yamshi waraa'ahu bilaalna gadaashiisa u socdo xalushaahidka marka meeshaan waayo wa bilaalun yamshi waraa'ahu marka dadka ahlufadliga iyo kubarada gadaalaa laga socdaa iyagana marka horaa loo daaya haddii meel la gelayana iyagaa loo hormariyaa waana marka dhaqan saxaabadiina ay samey jireen ee dadka ahlulfadligaana ay sameeyaan oo cumar abubakar kama hormari jireen jirin iyaga dhexdoodana marka way isku samey jireen ayib aadaabta dalabka iyo marka laga hadlaayo iyana waa ku daraan ahlu cilmiga ayb oo qofka ardaygaa sida uu ula dhaqmaayo qofka uu ka faa'iideysanayo marka ay ka hadlayaan iyo tawqiirka iyo waxaa yacni sida u weyneynayo waa ku jirtaa innaga hadda baabkaas waxaad moodaa waa kasoo boodnayba dadkii waxaad arkaysaa qofkii qof bau rabaa inuu mas'alo weydiiyo ama uu waco markaasu waxa weeyaan kaalay dhahayaan isagiiba u yeeraya i imaam kaalay buu le ay ay adabin haadaa ay adabin haadaa gadaashiisa hala socdaa hadda halkan ku taallo kaalay adiga iyo ama waxaa laga yaabaa inuu mararka qaar yidha oo ugu dhawaaqo suuqii iyo marka cilmigii xalqadiisii waa la kala garo waayey qofkii ardayga ahaa isagaa raba inuu hago qofkii wax ka faa'iideysanaya saan dheh saan naha dhihin kanaa fiican sidan waa laga fiican yahay sidaas u dhahayaan adduunkii marka gadaalo usii yaraaday waa waa nooc un waxyaabaha yani zamanka isbedelkiisii wax kutusaaya culima culamaa ulxadiidna yaxya bnu saciidin alqataan waxaa dhici jirtay inuu intuu tiir ku tiirsado masjidka ay u yimaadaan rag aimo waaweyn ay u yimaadaan oo culamaa ulxadiid cali bnu lmadini iyo uu ka mid yahay oy taagan yihiin ayaga isagii waa fadhiya ayagii waa taagan yihin waxbay su-aalayaan intaas yacni ilaa uu fariista dhaho ma fariisanaya khadiib waa warinaya yani aljaamic liaadaabi raawi wasaamic waxaad arkaysaa mararka qaar iyada lafteeda shaafici wuxuu leeyahay maalig muwada'a markuu ka akrisanayey warqadda ma awoodi karin buu yidhi maalig hortiisa inaan warqadda xoog u gediyo kitaabka aayar baan tartiib usoo wareejinaya rabiic bnu sulaymaanna wuxuu leeyahay shaafici hortiisa ma awoodin in aan biyo ku cabo saasuu leeyahay haybatan lahu cumar ibnu eh, cabaas radia allahu canhumaa xadiidkii bukhaari eh, uu ku keeni jiray markii nebiga xaasaskiisa arrintii dhex martay wuxuu yidhi labada haween ee qur-aanku sheegay in tatuubaa ila allahi faqad sagad quluubukumaa iyo aayadaha ay ku timaa ay ku timid ayaa waxaan iri buu leeyahay ina waxaan damcay inaan cumar su-aalo laba sanay igu qaadatay yiri intaas marka wuu ka heybaysanayay heybatan lahu ayb xataa yacni mararka qaar cilmigii heybad iyo qofkan inuu ku dhiirado waa ka waa ka soo noqonayeen saxaabadii ayb xalqadii hadda qofka waa isaga soo biiraa maalinka hor rabuu ka tegaa waxuu rabuu iska sheegaa siduu doono wax u kharibaa xalqadiiba ma nadaamsana ayb allah mustacaan marka wuxuu yidhi wabilaalu yamshi waraa'ahu yukrimu الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam nebigu maamuusayaa uu ka maamuusayaa an yamshiya ilaa janbihi dhinaciisa inuu socdo inuu dhinaciisa nebiga uu la dhinac sinmo ayuu nebiga ka maamuusayaa famara nabiyu sala اllahu alayhi wasalama nebigu wuxuu soo maray biqabrin qabri faqaama waa istaagay xataa tama ilayhi bilaalun ilaa uu bilaal u dhammaystirmay tama saasaa dhigan sheekh lalbani isaga saxiix saxiixi aladab lmufradkiisa wuxuu leeyahay waqaca fii musnadi axmed xataa lama lamadana marka wuxuu ka dhigay ay qaruba ilaa uu uga soo dhowaaday macnahana iyadaa fiican uu sheegay laakiin nusqadan muasasatu risaala oo musnadka axmed isaga wuxuu leeyahay lamada waa tasxiif tamada sax ah, faqaala wuxuu yidhi wayxaka yaa bilaal hal tasmacu maa asmac ma maqlaysaa waxaan maqlayo qaala maa asmacu shay-an waxba ma maqlaya aniga faqaala saaxibu hada alqabri yucadab qabrigan saaxibkiisa waa la cadaabayaa fawujida yahuudiyan markii qabriga qofkiisa la ogaaday waxaa la arkay yahuudi inuu yahay ayb marka xadiidka cadaabulqabriga waa u daliil isagana ayb iyo macnihii loo tarjamay oo ah qofka ahlu fadligaa horow soconayaa gadaalna qofka kale ayaa soconaya qaala baabun hadday taqdiim iyo wax horumarin tahayna ahlufadliga iyo ahlu dadka da-da weyn baa la hormarinaa iyagaa marka hormaraya qala babun xadahanaa cabdullahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu qala xadahanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can ismaaciil huwa bnu abi khalid can qaysin wahuwa qaysu bnu abi xaazim qaala samictu mucaawiyata mucaawiyaan maqlay yaquulu liakhin lahu sagiirin walaal isaga ou lahaayo yar oo ka yara isagoo ku oranayo irdi fi lgulaama wiilka yarkaa soo fangeli oo yacnii gadaal soo saara ma nin iyaga u shaqaynayo ama addoon wuxuu ahaadaba qof buu yidhi gadaal soo saar fa abaa waa diiday marka walaalkii yaraabaa ka di yaa ku mucaawiya ka diiday fa qaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi bi'sa maa udibta bi'sa shay u shay baa baas le udibta yacni maa udibta bihi waxaa adiga lagugu edbiyey yani tarbiyadaadaa xun buu leeyahay yani qofkaa weyn baa wax ku amraaya markaasaadan ka maqlaynin bi'sa maa udibta qaala qaysun qays wuxuu yidhi fa samictu abaa sufyaan abuu sufyaan oo dhalayba iyaga dhanba ayaan ka maqlay yaquul isagoo dhahayo dacanka canka akhaaka iska dhaaf walaalkaa mucaawiyu ku yidhi dacanka akhaaka walaalkaa iska daa dabcan markaa de mucaawiya markaa dabiisa maa udibta kii hore iyo kan calaaqada ka dhexaysa meeshaas waa ayb warka abu sufyaanna waxaa laga qaadanaa in marka ilmaha yaryari hadday mararka qaar ka timaado madaxadeyg adeyg ama waxdiidmo iyo in canaanta iyo aada looga daayo mararka qaar les si kale wax loogu sheego qala xadaanaa saciid bnu cufayr qala xadaanii yaxya bnu ayub can muusa bni culay can caliyin can abiihi culay ibnu rabaax waana ka xanaaqi jiraa la dhahaa ayib magaciisa caliy ayaa la dhihi jiray can camr bn alcaas qaala idaa kahura alakhilaa'u saaxiibadu hadday bataan kahura alguramaa'u dadka adiga wax kugu yeelanaya qaanta waa badanaya saaxiibku haddii uu bato qaantuna waa badane macnaha waxay tahay saaxiibkaasi wuxuu rabaa xuquuquu kugu yeelana hadaad saaxiibka badiso xuquuqda lagugu yeelanayo waa badane macnaa marka ku jira saas wa qultu limuusaa baan waxaan ku yidhi wama lguramaau maxaa waaye qaala alxuquuq xuquuqda ujeeda dabcan saaxiibkii marka ninkaad baratood saaxiib ka dhigataba xuquuquu kugu yeelana marka haddaad saaxiibada badiso xuquuqda lagugu yeelanayo waa badanay haddaad iska yaraysana xuquuqdu waa yaraanay marka aharka isnaadkiisu waa saxiix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan min ashicri shicirka waxaa ka mida ah xikmatun xikmad baa ayaa ka mid ah shicirkii gabayga xikmad baa ayaa ka mid oo ah ku jirta marka qaarkiis inuusan xikmad ahayn waay marka qaarna ay xikmad u yahay kulligiis ma aha qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna abu caamir wahuwa alcaqadiyu qala xadaثna ayub bnu haabit huwa ayub bnu haabit almakiyu layin اlxadiiث rawaa lahu الbukhaariyu fi ladb اlmfrad can khaalidi huwa bnu kaysaan wa huwa xijaaziyu maqbul rawaa lahu الbukhaariyu fi ladb اlmfrad qaala kuntu cinda bni cumar ayaan ahaa fawaqafa calayhi iyaasu bnu khaytama ayaa soo istaagay korkiisa qaala wuxuu yidhi alaa unshiduka min shicrii gabaygayga wax ma kaaga tiriyaa yabna alfaaruuq cumar wiilkiisow cabdullahi bin cumar bu wuxuu ku yidhi gabaygayga maku maqashiiyaayo makuu tiriyaa qaala bala ibnu cumar wuxuu yidhi iska daa inaadan imaqashiinin imaqashii walaakin laa tunshidnii ilaa xasanan laakiin wax aan wax fiican maahae wax kale ha ii tirinin gabaygii marka in la dhegaysan karo wax fiicanna inay ku jiri karaan kaas fiicanna in la dhagaystaa waa bannaan wa qaala wuxuu yidhi in ayb fa anshadahu waa u tiriyey xataa idaa balaqa markuu soo gaaray shay-an shay karihahu bnu cumar ibnu cumar ou nacay qaala lahu wuxuu ku yidhi amsig iska hayso joog buu yidhi marka meel marka uunan jeclayn markuu soo gaaro iska daayay gabyaagu marka ammaan xeel dheer lagama waaynayo isfaaninayaa naaga iyo ammaanteed ma laga waayo sida badan mararka qaarna qabaa'il oo hujuumaa lagama waayo iyadan waxyaabaha saas oo kale ayuu dhibsanayaa dabcan ibnu cumar laakiin wixii kale xikmad iyo ay ku jirto waa la ogolayaa qala xadaثna cmr bn marzuq qala akbaranaa shucbaة can qataadaةa anahu samca muطarifan wa muطarif bn cabdillahi bni shikiir qaala saxibtu cimraana bna xuseyn ayaan la saaxiibay min alkuufati ilى اlbasra faqala manzilu meel aan degnaa yarayd yanzilhu ou dego ilaa wahuwa yunshidunii waa ii tirinaya shicran gabay wa qaala wuxuuna yidhi ina fi lmacaariidi sarbeebta waxaa dhexdeeda ah oo ku sugan lamanduuxatan meel looga waasacnimaa ku sugan lamanduuxatan wax looga maarmo can ilkadibi beenta yacnii sarbeebtiida waxaa ku jira waxaad beenta uga maarmayso yacnii war haddii aad qayaxdana inaad been gashaa laga yaaba haddaad sarbeeb iyo gashana inaad ka maaranto yacnii been inaad sheegtaba inaad ka maaranto ayaa dhacaysa marka da qofka qof caqli u saaxiiba hadduu yahay oo marka yani xikmadna u saaxiiba sarbeeb bou wixiisa ku dhamaynaya ayuu ku dhamaysanayaa isagoon been sheegin ayib marka macnahaas un baa ku jira marka eh, kutubaha marka dabcan caqliga laba nooc waay midna qofku waa waxuu u dhasho waay oo ilaahay ku abuuro qaybna cilmigu ka kasbadaa iyo dadka iyo weeyaragnimadu ka kasbadaa qeybtan marka la kasbado de kitaabada la akhrisanayo iyo qofka dadka uu la joogayo iyo dadka uu la sheekeysanayo iyo wax badan kaga kasbadaa ayb kutubahan marka rawdat lcuqalaaga iyo iyadoo de qur-aanka iyo sunnada aan laga caqli badan laga kororsanayo culummadii hore laftooda tajaaribteedana wax badanaa laga kororsanay imaamka la yidhaahdo maawardi kitaab wuxuu leeya la yidhaha adab dunya waddiin adab اdunyaa waddiin qofka hadduu aad u akriyo yani wax badan oo wuxuu kororsana xikam badan iyo caqli badana u kordhayo kulamaa qofka caqligiisu ou kordho tajaaribtiisu ay badatana dhacdhac fara badan iyo qaab darro badan waa ka badbaadaa waxa dhacdhaca sababo waxaa ugu badan cilmi yaraan iyo waayo aragnimo yari markay labadaas isbiirsadaan laakiin haddaad taariikhihii ummadihii hore akhriso wixii meeshii lagu gubtayna waad ka wareegeysaa meeshii kalena waa ka faa'iidaysanaysaa laakiin qofku haddii uu khifo iyo daysh uu ku jiro tixsigii oo kale uu noqonayaa sida uu duulduulayaba marka adba marka meeshii uu ku dhiman lahaa unbau dalaq dhahayaa ayb marka wuxuu yihi ina fi lmacaariidi lamanduuxat can اlkadib ayaa ku sugan qala xadaثna abulyamaan qala akbarana shucayb can الزhriyi qala akbaranii abu bakr bn cabdالرaحman ana marwana bna اlxakm ahbarahu ana cabdالرaحman bn اlأswad bn cabdiyaguuth ahbarahu ana ubaya bna kacbin ahbarahu ana rasuula اlahi sal ly slm qaal ina min الshicri xikmatan shicirka xikmad baa ka mid ah qala xadaثna cabdالlahi bn mحamed qala xadaثna abu hamaam mحamed bnu zibriqan wahuwa lahwaaziyu saduq rubama wahm qala xadaثna yunus bn cubayd can اlxasan can اlأswad bni saric alaswad bnu saric waa صaxaabiyu nazla اlbasra wamaata ayaama اljamal waqacadii jamal soddon iyo shantii meelahaas u dhintay ayb haddana marka xasan baa ka warinaya meeshaa marka alxasan can اlswad waqtigaasna xasan madiine iyo meelahaasuu jiri jiray basre maunan imaanin xilligaas saa darteed marka waxaa la yidhi alxasan lam yasmac min alswad ibni sariic alxaafid waliyudiin alciraaqi tuxfatu taxsiilka sidaasuu sheegay marka meeshaas inqiaac baa ku jiro laakiin xadiidku mutaabacuu leeyahay waana soo marnay saddex boqol afartan iyo labo xadiidkau raqamkiisa ku soo marnay sanadka mutaabica ahna cali ibnu zaydaa ku jiray ibni judcaan aduu marka waa iskabayaan unkaas iyo kan marka laysu geeyo xadiid xasana ka soo baxay qaala qultu yaa rasuula allah inii madaxtu rabbii caza wajalla rabbigay baan ammaanay bimaxaamida ammaanyaalo qaala wuxuu yidhi amaa ina rabbaka rabbigaa yuxibu alxamda rabbigaa ammaanta waa jecel yahay haddaad rabbi ammaantay rabbi ammaanta waa jecel yahay walam yazidhu calaa dalika intaa ugama badinin nabiga sal l slam marka de gabayga haddii alla lagu ammaanayo rasuulkii lagu ammaanayo diinkii lagu ammaanayo muslimiintii loogu gargaarayo waa la ogolyahay shardi inuusan baatil ku jirin haddii aada marka nebigaan ammaanayaa dhahdo ama diinkan aan ammaanaya u nusraynaya haddana waxa gabaygaagii wax qaldan laga helo qaladkaas baa qalad ah laakiin ammaanta waa la ogolyahay iyada haddii xadkeeda taagan tahay qala xadaanaa cumar bnu xafsi qala xadaanaa abi waa xafs bnu giyaath qala xadaanaa alacmash qala samictu abaa saalixin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal ll slam lan ymtali'a inuu buuxsamo jawfu rajulin qof uurkiisa qaycan malax ahaan uu buuxsamo xataa yariyahu ilaa uu markaa yacni fasaado ayb ee uu markaa bararo uu fasaado khayrun min an yamtali'a way ka khay yaa ka khayr badan min an yamtali'a inuu buuxsamo uurkiisa shicran gabay ahaan inuu buuxsamo yani labaa la isbarbar dhigayaa uurkaaga inuu gabay ka buuxsamo iyo uurkaagu inuu ka buuxsamo malax ay ka buuxsanto malaxdaa roon marka dee tawjiihuna wuxuu noqonayaa gabay qaab daran waay waxa laga hadlayo gabay xun oo ah, dembi ah in qalbigaagu ka buuxsamo iyo inay malaxi ka buuxsanta malaxdaa roon lanna malax waa loo dhintaa laakiin alfasaadu fi lqalbi aakhiradu qofka halleeyaa qofkaan haddii qalbigiisu malaexi ka buuxsanto aakhiraa dembi loo haystaa maaha adduunyada unbuu dhimanaa bisu laakiin haddii qalbigaagii xumaani ay ku jirtood la dhimato aakhiraad waad hargelaysaa gabaygaanna marka waa gabayga xun leana nebiga hortiisaaba laga gebiyey waana ogolaaday waa insaan loo jamciya marka ayb lan yamtalia laamku waa laamu ibtidaa antaas iyo wax ka dambeeya masder baa laga dhalaalinaa imtilaau jawfi rajulin qayxan khayrun min imtilaa'ihi shicran min imtilaa'i jawfihi shicran saasoo kaley ka dhigan tahay ayb qayxan marka iyada tamyiiz ahaanay ku nasbisan tahay lianna yamtali lian yamtali'a jawfu rajulin waaba dhammaatay jumladaa ficliyadaa waa qaadatay faacilkeeda qayxanna marka waa tamyiiz ayb ayb ayb gabayga la sheegaayana marka kaas waay qaala xadaanaa saciid bnu sulaymaan wahuwa dabiyu abu cuثmaan alwaasiطiyu laqabhu sacduuya wahuwa hiqat xaafid qaala xadaanaa mubaarak wahuwa mubaarak bnu fadaala can اlxasan can اlأswad bni sariic qaala kuntu shaaciran faataytu الnabiya sal ll ly slam faqultu alaa unshiduka maxaamida miyaanan kuu tirinaynin xamidtu bihaa rabbii rabbigay aan ku ammaanay qaala ina rabbaka yuxibu lmaxaamida waa jecel yahay walam yazidnii calayhi intaa igama badinin qala xadaanaa mxamed bnu salaam qala xadaanaa cabdatu wahuwa bnu sulaymaan qala akhbaranaa hishaamu bnu curwata can abihi can caaishata radia allahu canha qaalat ista'dana xasaanu bnu haabitin rasuula اllahi sal l slam ayuu idin ka idin dalbaday hijaa almushrikiin mushrikiinta inuu hujuumo yani gaalada aan gabay ku hujuumo oon ku weeraro yidhi gabayada carabta qeybo badana loo qeybiyaa qaar waa hijaa qaar waa rithaa qaar waa hazal marka hijaa gabayga hijaagu waa kan marka weerarka ah dadka markaa lagu weerarayo hijaagaasna marka waxaa aada ugu dheeraa jariir jariir iyo farasdaq iyo nimankaas aada isu ugu dheeraa ayb marka wuxuu leeyay mushrikiinta gabay aan ku hujuumo ayuu ka idin ayuu ka idin dalbaday xasaan nebiga fa qaala rasuulu llahi sala ly slam fakayfa binisbatii aniga nisbadayda seed yeelay nimankan quraysh haddaad wax ka sheegto anigii baa ku jire aniga marka nisbadayda seed yeelaysaa marka ama kaa dhexgalaa fa qaala wuxuu yidhi la asullannaka minhum waa kaa siibayaa buu yidhi kamaa tusallu shacratu tinta sida looga siibo min alcajiini cajiinka tin haddii cajiin laga siibaayo dhib male soo ma ayar bay uga siibme ayar baan adiga kaa bixinayaa ayagaan ku reebayaa hujuumka naam ee adugun iyo ogolaa wi waana u ogolaaday meeshaa marka waxaa laga qaadanaya de qofku haddii isaga oo aan nebigii ka bixinin uu hujuum caama carab ku sameeyo ama quraysh ku sameeyo cumuumkaas waa soo gelaa nebiga mas'aladaa mas'alo u egna waxaa baxfiyey alxaafid alcalaa-i kitaabkiisa alfataawa almustaqraba la yidhaahdo ama fataawa alcalaa-i waa matbuuc daarunawaadiraa daabacday masale waxaa la weydiiyey ka warranaa la yidhaha qofkii yidhaahdo lacana allaahu madiinata alkhaliil waman saakanaha madiinati alkhaliilna allah lacnado waxa degan oo ku dhex jirana allah lacnado saas ninkii yidhaahda ka warran baa la yidhi markaasu wuxuu jawaabay qofkaasi inuu gaaloobahay leanna maxaa yeele cumuumku ibraahimaa soo gelaya markaasuu masale marka waxuu baxiyey qofka hadduu intuu wax caama ku hadlo hadhow uu yidhaahdo aniga qalbigayga kuma jirin sidaas takhsiiska marka oo qalbigiisaa waxa ku jiray ma takhsiisina arrintaas iyo ayuu aada usii galay marka marka fataawa lmustaqrabada marka aada waxuu ka qoray ilaa laba safxa wax ku dhow masalo asal usuul ahaanna waa u fiiriyey khulaasada marka qataroo ku jiraan qofku hadduu yidhaahdo quraysh waa saas carab waa saas waa ku badan tahay dadkeena wuxuu ku carab khayr male carab khayr male markuu yidhahdo nebiga see uga baxaa marka waa soo gelaan hadhow marka wuxuu ku le war aniga nebiga uma jeedin waa runtiis oo qofka muslimkaa dadabcan nebiga uma jeedo waa la og yahay laakiin adiga wax makuu taree marka arrintaas maya waxaana laga dareema hadda ahar xadiidkan laftiisa xasaan wuxuu leeyahay qurayshaan hujuuma xasaan bnu thaabit qurayshaan hujuumayaa buu leeyahy rasuul allah ii ogolow aniga seed iyeele buu yidhi marka ne hadduu quraysh hujuumo inuu nebiga soo gelayo waa ku caddahay soo isaga marka wuxuu yidhi waa kaa bixinaya adiga marka ka bixinta waa la ogolyahy daad markaa dadkii dadka fiican intaad ka bixiso qeybkii wixii xun marka aad ku reebto xumaanta dhib ma leh laakiin hadaad kulli wada siiso waa khatar qaala wacan hishaamin can abiihi qaala dahabtu asubu xasaana cinda caaisha waxaan doonay buu yidhi curwa eh, dhahayo xasaan inaan caayo caaisha agteeda de sababtuna wuxuu is leeyahay xasaan wuxuu ka mid ahaa dadkii qisatulifkiga cabdullahi bin ubay baa keenay qisatulifki laakiin xasaan wuxuu ka mid ahaa dadkii muslimiinta ahaa ee iyaga wax ka sheeg sheegay oo faahfiyey ayuu ku jiray waa kii isaga markaa xadkii lagu isaga iyo xamna iyo waata lagu dhuftay marka xadulqadafki marka wuxuu isleeyahay marka de caaisha maadaama arrintaas ninkaani uu ka galay arma u ogolaadaa ayb farqiga marka muxuu yahay u dhexeynaya de rasuulka cabdullaahi bnu ubay wuxuu ku yidhi waryaa iga celinaya qof aniga i dhibay oo dhibkiisa uu soo gaaray ehelkayga waatay ansaari marka qaar ay yidhaahdeen annaga kaaga filan hadduu annaga naga mid yahay rasuul allah waa dilaynaa walaalehen kale hadduu yahay inana amar aan dilnay hatay marka isku xoogaa warka isdhaafdhaafsadeen asxaabtii akhyaarta ahayd ansaarta cabdullaahi bnu ubay isaga marka uu warkan keenayey qasadka ou lahaa inuu nebiga dhibay ahayd cabdullahi bnu ubay marka iimaan male isaga dabcan arrintan marka nebiga xaaskiisa in sidan waxaan laga faafiyana waa arrin khatar ah waana lagu gaaloobahay lean haddaad nebiga xaaskiisa xumaan ka sheegto isagii baad xumaantii ka sheegtay soo ma fahmaysaan haddana xasaan iyo xamna iyo iyaga iyo misdax iyaga lama waa xadulqadaf unbaa lagu dhuftay waxna lama dhihin waa gaalowdeen soo islaama iyaga lama dhihin ma sabab maxay tahay sabab hal ficil waay hal ficil waayo kuwana marka kuwana dabcan marka way ku gaaloobayaan kuwo kalena ma ku gaaloobin sababta marka culimada sheekhulislaam iyo wuxuu leeyahay isaga xasaan iyo xamna iyo misdax maynan u qasdin nebiga dhibkiisa danna kama yeelanin qasadkooduna inay nebiga dhibaan maahayn iyaga marka simbiriraxo un ay simbiriraxdeenay ka noqon amaa cabdullaahi bnu ubay isaga qas nebiga dhibkiisa uu qasdaayeyba waana ninka soo abaabulay waxaan jirin soo sameeyey si uu nebiga meel uga dhaco oo qoyskiisii iyo gurigiisii usoo galay kaas isaga marka qasadkiisa nebiga dhibkiisu ah waana muuqataa laakiin saddexdan iyaga nebigana kama fahmin ayaguna saas maahayn ahayn qasadkooda ayb qaala wuxuu yidhi marka dahabtu asubu xasaana cinda caaisha faqaalat waxay tidhi laa tasubahu ha caynin fainahu kana yunaafixu can rasuuli llahi sal ll ly slam nebiguu difaaci jiray yani ninkaan waxbaha waxbaha ka sheegin mowqif fiican uu lahaayo islaamnimadiisa isaga lagama shakisna leanna nebiguu difaacayay sal allahu alayhi wasalam haddii islaamnimadiisa shaki ku jira maba difaaceenba diinta iyo nebiga soo meeshaa marka waxaa laga qaadanaya insaafka caaisha iyadiiba wax ka galay haddana waxay leedahay maya ninkan wixiisa kale iyo wanaagiisa waa u og tahay caaisha radia allahu canha ayb baabun ay hada kani baabun baab weyaan ashicru xasanun shicirku waa wanaagsan yahay ka xusni اlkalaam hadalka wanaagiisao kale waay wa minhu qabiixunna waa leeyahay nusqa waxay leedahay xasanuhu ka xasani اlkalaam wa minhu qabiixun qala xadaثna abu caasim can ibni jurayj can ziyaadi an can الzuhriyi an abi bakrin can abi bakrin can cabdالraxman bn اlأswad can ubay bni kacbin can الnabiy sal ll slam qaala min ashicri xikmat waa soo marnay qala xadaثna mxamed bnu slaam qala xadaثna ismaaciil bnu cayaash can cabdالraxman bni ziyad bni ancum huwa alifriqiyu waa dacfi baa ku jira ismaaciil laftiisana idaa rawaa can gayri shaamiyiina xadiiduhu gayru maqbuul halkaana gayru shaamiyiin uu ka warina laba cilow can cabdiraxmaan bni raafic isaga laftiisa dacfi baa ku jiro can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ashicru bimansilati اlkalaam gabaygu waa hadal oo kale xasanuhu ka xasani اlkalaam wanaagiisu waa hadalka wanaagiisoo kale wa qabiixuhu ka qabiixi اlkalaam kiisa xunna waa warka kiisa xun oo kale hadal marka imaamu shaafici loo tiiriyaa jiro warkan oo kale ah ashicru kalaamun shicirku waa hadal un ayb xasanuhu xasanun wa qabiixuhu qabiixun waa tan inta halkaanu ka qaatay qala xadahanaa saciid bnu taliid wahuwa saciid bnu ciisa bni taliid hiqat qala xadahanaa bnu wahbin qala akhbaranii jaabir bnu ismaaciil wahuwa abu cabaad almisriyu maqbul wغayruhu iyo غeyrkii can cuqayl can ibni shihaab can curwata can caaishaةa radia allahu canha anaha kanat taqulu waxay dhihi jirtay ashicru minhu xasanu wa minhu qabiix khud biاlxasani wadaci lqabiixana iskaga tag walaqad rawaytu min shicri kacb bni malik ashcaaran ayaan ka wariyey ayb kacb ibni malik marka shucaradii rasuulku ka mid ahaa shucaradii rasuulka minha alqasiidatu ayaa ku jirta fiiha arbacuuna beytan qasiida afartan beyt abaa ku jirto waduuna dalika iyo kuwa ka yar qala xadaثna mxamed bnu صbax qala xadaثna shariik can اlmiqdami bni shurayx can abihi shurayx bnu hani qala qultu lcaaئishata radia allahu canha ba waxaan ku yidhaha kana rasuulu llahi sal l slama <coughs> nebiga ma aha yatamaalu inuu ku halqabsan jiray bishayin min ashicri wax gabayga ka mida faqaalat waxay tihi kaana yatamaalu bishayin min shicri cabd bni rawaaxa cabdullaahi ibnu rawaaxa gabaygiisa wax ka mid ah ayuu ku tusaa ayuu ku hal qabsan jiray wayaatiika bilakhbaari man lam tuzawidi hadalkan marka shicirkaani ma dhihin cabdullahi ibnu rawaaxa shicirkiisa ma aha waa shicir darafat bnu cabdi uu leeyahay waana mucallaqadiisa uuna ku jiraa waana soo marnay marka nisbada ay cabdullahi ibnu rawaaxa u nisbaynaysa nisba majaaziya oo kale waaye leanna kalaamka xaqiiqatan waxaa loo nisbeeyaa ilaa qaa'ilihi alawal hadal marka qof loo tiirinayo ama loo nisbeynayo qofkii hore ee yidhi baa loo nisbeeya gabaygan marka waxaa insheeyey oo bilaabay tiriyey darafa isagaa loo nisbeynaya haddii keyrkiis loo nisbeynayana waa nisba majaaziya ee nisba xaqiiqiya maaha ayib waana mararka qaar mas'alo caqiida soo geli karta xataa siday caqiidada u gelaysaana waxay tahay qur-aanka adiga hadda haddaad akriso kalaamu man halkaan aada istaagtay ama imaamkaaba qur-aan noo akriyay kalaamu man oo akrinaa marka kalaamullah qur-aanka marka inuu yahay kalaamullahi isma bedelayo ama jibriil ha akriyo ama nebiga ha akriyo ama qof ha akriya ama loox ha lagu qoro ama musxaf ha lagu qoro ma isbedelayo qur-aanka kalaamullahi ayb ficilkaaga waa baab kale adiga ficilkaaga adaa iska leh walidalika ficilkaaga waxaa la dhihi karaa sawtun xasan sawtun qabiix laakiin qur'aanun xasan iyo qur'aanun qabiix lama dhihi kara leanna qur-aanku alla alla kalaamkiisa waay marna isma bedelayo laakiin adiga sawtkaaga waa makhluuq waxaa la dhihi karaa waa fiicaya waana xun yahay khalqu afcaali lcibaadkuuna aada masaladaas bukhaari ugu faahfaahiyey marka qaar baa marka waxay yidhaahdaan qur-aankan annaga hadda aan akrinayno kalaamullaahi lama dhihi karo mara marka waxaana leeya waa la dhihi karaa kalaamullaahi leanna kalaamka xaqiiqatan waawaxaa loo nisbeynayaa ilaa qaa'ilihi lwal qur aankaanna qaa'ilkiisii hore koowaad allah subxaanahu wa tacaala haddii markaad gabaygaan hadda darafatu bnu cabdin mucallaqadiisa aada ti daldasho gabaygan yaa iskale marka la yidhaha yaa tiriyey darafaa la leeyahy adaa tiriyey laguma dhahay yaa akriyey adaa akrisay marka alqira'atu hayru lmaqru' marka watilaawatu hayru lmatluw ayb alficlu hayru lmafcuul hakada ayb wayatiika bilakhbaari man lam tusawidi caaisha lafteeda riwaaya imaam axmed warinaayo ayay waxay tidhi darafata bni cabdinay u nisbaysay taas riwaayadaasaana dabcan saxiix ah middan lafteeda waa sax laakiin waa nisba majaaziya nisba xaqiiqiya maaha qala xadaanaa muusa qala xadaanaa mubaarak qala xadaana alxasan ana alaswad bna sariic xadaahu qaal kuntu shaaciran faqultu ya rasuula allah imtadaxtu rabbii faqaala amaa ina rabaka yuxibu alxamda wama stazaadanii calaa dalika baabunay hada kani baabun baab weeyaan man istanshada shicra gabay in loo tiriyo qofkii dalbaday qala xadaanaa abu nucaym qala xadaanaa cabdullahi bn cabdiraxmaan ibni yaclaa wahuwa طaa'ifiyu qaala samictu camra bna shariid can shariidi qaala istanshadanii nabiyu sal l l slam nabiga iga tirin dalbay shicra umayata bni abi salt inaan u tiriyey waanshatuhu waanan u tiriyey faakada nabiyu sal l slam yaquul nebigu wuxuu gudagalay inuu dhahayo hiihi hiihi yani iiwad iiwad xataa anshatuhu minhu qaafiyatan ilaa an qaafiya ka tuuray faqaala in kaada la yuslim wuxuu ku dhowaaday ninkaani inuu islaamo yani gabaygiisa xigmadda ku jirto iyo siduu qudrada rabbi iyo waxyaaba badan uga hadlayo iyo xaqiiqdu waxay tahay iyo ninkani inuu islaamo ku dhawaaday yuu in kaada la yuslim marka eh, boqol marka ayuu ka tuuray nebigu marka waa isagaa ii tiri yidhi marka ii tiri baabkuna saasuu ahaa gabay ii tiri iyo waa la dhihi karaa ayb waana soo marnay xadiidkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man kariha qofkii nacay algaalibu calayhi shicr qofka waxa ka haalibkaa shicir iyo gabay uu yahay qofka arrin ninka qofkaan waxaan nacay yacni adiga waxa kaa haalibka hadday shiciruu noqdaan ma fiicna shicirku waa banaan yahay laakiin inuu kaa haalib noqdo maaha leanna maxaa yeelay mar walbo dhacdhac laga weyn maayo qaala xadahanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaan qala akbaranaa xandalatu can salimi can ibni cumar can الnabiy sal ly slama qaal laan ymtali'a jawfu axadikum qayxan khayru lahu min an ymtali'a shicran tarjamada bukhaari fiiri fiqi baa ku jira algaalib buu yihi ayb qofka aan laakiin uusan ka gaalib ahayn wanaaggana ku isticmaalo maahan kan xadiidka uu ka warramayo ayb baabu qowli اllahi caza wajala wالshucaraءu ytabicuhm اlgaawuun qala xadaanaa isxaaq qala akhbaranaa caliy bnu lxusein qala xadaanii abi can yaziid annaxwiy nisbadan maxay tahayna ya julib oo yaa ka mida yay ka tirsan yihin Ah, jilib oo min qabiilati asdi ka mida naxwa ayaa lagu magacaabaa nisba hadda qofkii arka naxwi ay wuxuu malaynaa naxwaha cilmigaas in loo nisbaynayo laakiin maaha waa nisba waa fakid oo qolada asdi ka mida oo naxwa la yidhaahdo naxwata nisbadu naxwiyun ay noqone taadaa la iska reeba ayb can cikrimata can ibni cabaasin washucaraau yatabicuhum lgaawuun ilaa qowlihi waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun fanasakha min dalika wou nasakhay wastahnaa waa istihnooday faqaala ila aladiina aamanuu ilaa qowlihi laga gaara yanqalibuun salafku marka nasakha waxay u yaqaaneen takhsiiska ayaga marka caamka haddii la khasiso waa la nasakhay curfiga salafka saas waa ku jirta marba haddii qeyb kamida dalaaladiisa bacd alafraad laga rafciyey oo laga nooc naski ah wa laakiin mutaahiriinta naskigu waxay u yaqaanaan rafcu xukmin sharciyin xukun sharciya in la rafciyo mutaqadimin ee markaa horeeyey bikhidaabin mutaahirin khidaab dambe lagu rafciyey waa taa saas ay marka tacriifkiisa uu saas yahay kaas hadda ma loo jeedo waa min baabi takhsiis ilcaam caamkii in la khasisay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi ina min albayaani sixran bayaanka sixir baa ka mid a sida sixirku wax u ta'hiiriyo ayaa hadalkuna wax u saameeya aftahanimada qala xadahanaa caarim qala xadahanaa abu cawaana can simakin can cikrimata can ibni cabaasin ana rajula ow qaala acraabiyan ata nabiya sal ly slam fatakallama bikalaamin bayin hadal kala dhigdhigan uu ku hadlay oo aan markaa isku dardarnayn faqaala nabiyu sal ly slam ina min albayaani sixran aftahanimada waxaa ka mida sixir aftahannimadu waa sixir leanna sida uu sixirka qofka u ta'hiiriyo ayaa hadalka aftahanimadiisa iyo kala dhigdhiganaantiisu ay qofku u saameyneysaa wa ina min ashicri xikmatan shicirkana xikmad baa ka mida qaal ilaa dadka qaarkood yacni haddii marka qof uu hadlo wax akriyo maalan ou maanta dhan marka dee hadalkiisa bimil-i fiihi ou hadlo aftahannimo ee nin kaleoo ka cilmi badan ama ka aqoon badan laakiin aan aftahan saas u ahayn waxaa laga yaabaa ninkan cilmigiisaba dadka inaynan feerinin oo kan aftahannimadiisa bis ay dadku marka kaas u raacaan marka aftahanimadaa jiidaysoo saameyn weyn leh marka aftahannimadu inay caayan tahay maaha hadda wixii lagu qabtay ku xihan tahay haddii ninkii wax fiican iyo cilmigii ou aftaannimo ku darsado waa fiican tahay baail laakiin haddii aftaannimo lagu xoojiyo waa xun yahay wakadalika jacalnaa likuli nabiyin caduwa shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhm ilaa bacdi zukrufa alqowli guruura qala xadaanaa ibrahim bnu lmundir qala xadaanii macnun qala xadaanii cumaru bnu salaam ana cabdlmalika bna ana cabdalmaliki bni ana cabdalmaliki bna marwan dafaca waladahu ila shacbiyiba u dhiibay yu-adibuhum ilmihiisiiba u dhiibay inuu u tarbiyeeyo nimankii hore madaxdaa waxay yeeli jireen ilmahooda dad bay u dhiibi jireen aad u tarbiyeeya marka mu-adibiin yacni kasoo saara dad ka dhigo ninkaa mu waagii hore marka luqadda waa barayaa shicirkuu barayaa geesinimaduu baraa wax badan uu bari jiray qofka hadduu iskaga noolaado un gurigii aabihiisoo boqora wax weyn ma nolosha ma fahmayo say nolosha u fahmaanay saas samay jireen waana wax fiican sidaas marka in la yeelo wax fiican waay ayb dad oo ay ku tabayaan marka cilmi iyo diin iyo najaabana waa u dhiibi jireen ayib hadda adduunku waa isbedelay boqoradan hadda marka dadkoodu ummad kalea u tababarto waa laga qaadaa dad kale oo acdaa usoo tababaro markaasaa waa loo keena kuwii horena marka waxay u dhiibi jireen shacbi iyo kale kuwanna waxay u dhiibayaan nasraani iyaga cadowgooda ama yahuudi bay u dhiibayaan markaas wax noo soo bardhahaya waa mushkilo meel aad ay uga hoogtay ayib waxaa kaloona iyaga laftooda kuwan gaalada xataa ilmaha ay dhalaan madaxdooda militarinimada iyo inuu yacni qof kartile uu noqdo iyo waa dira waa u diraayaan waana barayaan iyagii markaa de waxbay maskaxda ku haayaan innaga kuweena laakiin waxba maskaxda kuma haayaan keliya kursiga u ku fadhiya u maskaxda ku haayaan kursigiina de ma celi karo kursigan ma cashmaayo faqaala wuxuu yidhi callimhum bar ashicra shicirka bar yamjuduu ha sharfoobaan oo dad marka sharaf leh ha noqdaan <coughs> wayunjiduu ha noqdaan marka dad najaabo iyo karti leh wayunjiduu wuxuu ka bixiyey anjada anjadana de marka ficilku qofku markuu sajiye u noqdo waa la yeelaa taasoo kale waa la dhahaana wa acimhum hilibka quudi tashtadda quluubuhum quluubtoodu marka way xoogeysani wajuza shucuurahum tintoodana gooy oo jar xir tashtadda riqaabuhum luquntooda marka way xoogaysanaysaa wa jaalis bihim waxaad la fariisaysaa cilyata rijaal ragga sarsare oo ilmahan markaa yacni dadka himada lahoo sarsare la fariisi hala sheekaystaan yunaaqiduuhum lkalaam warka ayay ku naqdinayaan haddii nin caqli badan oo dad karti badan oo cilmi leh ay la fadhiyaan hadday hadlaanba sidaas qalad u ay saanay qalad ku tahay qofkii wuxuu baranaa marka alaqdu waraddu hadalka uu sheegayana waa iska ilaa waa iska kontaroola markaas laakiin dad caqli gaaban markuu saaxiib la noqdo muxuu kororsanaa marka wuxuu noqonayaa qofkii qof aan caqli badan iyo aan layn leanna caqligu dadku ka dhex imaanan ninkii marka dad caqli badan oo fars oo yacnii feker badan oo cilmi badan oo maskaxda markaa yacnii ka shaqaysiinayo qofku markau la koro way la qabsanaya maskaxda maskaxda waxay yidhaahdaan iyada lafteeda way kortaa haddii maskaxda maalin walba wax la xifdisiiyo mar walba qofku hadduu mashaakil xalliyo wuxuu yahay maskaxdiisu waa kordhay haddii laakiin mashaakilkana ounan xallinin oo dad uun ka sugo waxna uusan xifdinin waxna baranin oo uun meelahaas uun banooni dheel iska noqon ama wax aan xikmad lahayn oo iskala fadhiyo hadda dadkii waaweynaa soomaalidu xigmaddu aaba kasii dhammaaneen dadka meelahay fariistaan haddaad aragto dadka waaweyn wax xigmad ku hadlaa waaba yaryahay ama maba lehba ayaa la dhihi karaa war xumo iyo qaabdarro unbuu kasoo qaadaa marka xigmaddu marka waxay ku dhammaanaya dadka ahlucilmiga qofkaan dad wax baranayo ahlucilmiga inuu dhegeysto raggii horena waxay dhihi jireen abulxasan almaawardi xikamkii raggii dadkii hore uu ka keenay waxaa ka mid a wax dhegaysi laazim allah subxaanahu tacaala wuxuu ku siiyey laba dhagood carabkana hal xabaa lagu siiyey bes adiga waxaa lagu siiyey laba dhagood ood wax ku maqasho iyo qalbi saddex waayo hadalkana hal xubinaa la siiyey waa carabka bes waxaa sidaas loo yeelay buu yidhi waxa aada dhegaysanayso inay ka bataan waxa adiga aada sheegaysid maantanana waxaad sheegaysa hadday ka bataan waxaad dhegaysanaysan oodan dadkii dhegaysanin xikmadda lahaa ama cilmiga lahaa aadan dhegaysanin wax xikmada ma helaysid walidaalika qofka markuu daalib cilmi yahay falyajmac waxaa ururiya waxaa ururiyay markaan leeyahay qashin kasta ha aruursada maaha oo ibnu taymiya ibnu lqayim wuxuu ku yidhi ah, ha noqonin buu yidhi yacni sida isbuunyadoo kale isbuunyada qashin kasta waa dhuuqaysaa dhaladana waxna waa gelayaan waa ku dhacayaan waxna waa ka sibxanayaan adiga marka waxaa lagaa rabaa waxaan aad maqlayso wixii aan ku anficin tuur waxaan ku anficin tuurna macnaheedu ma aan qaadin noqo ma aha kitaabkan ou shiiqan akrinaayo kala saar haddaad kala saari karta maxaa u fadhisaa adiga maxaa waqti isaga dhamaynayna haddii aad taqaana kitaabka ood kala saari karto eh, limaada anta jaalisun hadda ardadu waxay kala saarayaan aniga qofkan wuxuu kuleeyahay wixii xaqi xaqa iyo waa kala sooca waa qaadana wixii fiican hawadaada way waxaa qaadanayso waxaa ka tegaysidna hawadaada uga tagtay leanna adiga cilmi aad ku kala saarta mabalihidba nacam ayb macnuhu marka waxay tahay qof aada isleedahay ahliyadiisa cilmiga waa dhammaystiran tahay ama waa waa dhiibi karaa aada isleedahay ka qaado jamci wax ka ururi adigii marka haddaad caqliyo kale ku darsa karto iyo cilmi kale iyo a'imo kale ama culimo kale iyo shuruux kale iyo haddaad intaad wax u kaalmaysato wax ka soo saar intaasna ayib laakiin sidan hadda ardaydu sifir waayo waa la dhihi karaa mararka qaar sifir waa la dhihi karaa maxaa yeelay akhlaaqdii dalabkana waa ka maqan tahay sidooda badan ta'anigii iyo deganaantii dhegaysigiina waa ka maqan tahay ardayga noocaasna waxaan jeclaa lahayn annaga inuuna daayo oo uu soo haro ardayga inuu faa'iidaysto ay dhab ka tahay nacam kuwaan huqalaa waayo fadhigooda dhib iyo culays oo nugu yahay nacam qofku marka intuu isagu niyad xumo ku joogi lahaa waxaa fiican khaliih yacnii inuu ka dheeraado majlis oo u arkaayo inuu xun yahay inuu ka fogaadaa fiican isaguna inuu niyad xumo ku joogaana ma fiicna xalqadiina inay markaa barako beesho ay macno beeshana ma faa'iido badno hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed